wasalaatu ullaahi wasalaamuhu calaa rasuulihi waxabiibihi wamustafaa wacalaa aalihi waasxaabihi waatbaacihi waman waalaa amaa bacd casirkan casirkii boqol labaatan iyo sagaalu wuxuu ka mid yahay cashiradii muslim waxaynu maraynay almaadatu haamina fi nafaqaat madadii toddobaad baa dhammaatay maadadii sideedaad baa bilaabanaysa waxay maadadaa ku saabsan tahay masruufidda lays masruufo yaa masruuf lagu leeyahay yaase masruuf mudanay almaadatu taamina maadadii sideedaad inafaqaad dhiilkii la biilaayay caruurta haweenka qaraabada nafaqada gudaheedii bay maado u tahay kow tacriifuhaa nafaqo tilmaanteeda ama waxaa weye annafaqatu waxaa layidhaha hiya maa yuqadam wixii la dhiibo min dacaamin cunto ah wa kiswatin dhar ah wa saknin guri ah limanna loo dhiibo uwajada intaasi ay lahu isagu waajib cuntadii iyo dharkii iyo aqalkii dadkii ay u waajibtay shareecado xukuntay loo dhiibo waxaas la dhiibayo oo intaa miduna ayaa nafaqa layahay annafaqa biil ama masruuf waxaa la yidhaahdaa hiya maa waxbaa nafaqa la yidhaah waxaasoo yuqadamu la siiyo waxaasoo min dacaamin cunto ama hunguri wa kiswatin dhara wa sakanin guriga liman la siiyo wajaba arinkaasi u waajibay lahusa laba man dadkay tajibu u waajibtay lahum iyaga annafaqa wacalaa man qofkee korkiisa ay tajibu nafaqadayay u waajibtaa oo la siiyaa qof maysa ku waajibta man ruuxee ay tajibu u waajibtaa lahum iyaga annafaqatu masruufid la masruufo dadkay u waajibtaa waa kuwama wacalaa man qofkee korkiisa ay nafaqadu tajibu ku waajibtaa yaala lagu leeyahay tajibu nafaqa nafaqadii waa waajibtaa lisitati asnaaf lix dadka kamida ah ayay u waajibtaa lix qof kanamida ah bani aadamka ayay u waajibtaa kolka afraadna ee waa jamaacaad macnaa lix kamida ah dadka oo lix guruba ayay nafaqada u waajibtaa tajibu nafaqatu nafaqadii waa waajibtaa bisitati asnaafin nuxyaa lixa ayay u waajibtaa wahiya sikadii baa lagu sheegaya azawjatu naag la qabo ayay nafaqa u waajibtaa xaqiyay ugu waajibtaa calaa zawjihaa naagta ninka qaba korkiisa ay ugu waajibtaa sawaa-an xasiman kaanad haddii ay tahay naagta ama zawjiyada xaqiiqatan ruun kalbaaqiyati naagta weli ku harsan fii ismati zawjiha ninka qaba xarigiisay ku harsan tahay aw xukman kuma harsanaa waa furan tahay laakiin naag la qabay macno qabtaayo kalmutalaqa naagtii la furay wey talaaqan furid ridciyan lagu laaban karo waana qablanqibaai ciddatiha ciddadeeda intaydan gu-in nafaqadeedi waa leeda ciddadu markay dhamaatase oo dhamaatay qolka waxaad ogaatay laba qaybood oo ah qof ay u waajibtaa nafaqo qof laqabaa u horeeya ninka qabayna ku waajibtaa azawjatu naag la qabay u waajibtaa nafaqadii calaa zawjiha ninka qaba korkiisayna ugu waajibtaa sawaan an kaanad ahaataya xaqiiqatan run kalbaaqiyati naagtii dhibnaydii maxagay ku dhiman tahay fii xismati zawjiha ninka qaba xarigiisay ku dhiman tahay aw xukman ama xukmi ahaan kalmudallaqati naagtii la furay talaaqan furitaan rajciyan lagu noqon karo qabla inqidaai ciddatiya ciddeedu intayan dhammaanin daliilkii waa liqowli hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiyo caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelyo allaha ku badiyo uu yihi nabiga alaa hooyaay tanabahu baraaruga waclamu ogaada xaquhunna naagaha aada qabtaan xaqooda calaykum idinka raggaa korkiina ku caqa an tuxsinuu waa inaad wanaajisaan ilayhinna naagahaad gabtaan inaad u wanaag samaysaan wey fii kiswatihinna arad bixintooda aada ugu wanaag samaysaan wa tacaamihinna cunto siintoodana aada ugu wanaag samaysaan xaqaasaa ka mid xaqa idinku leeyihi alaa hooya tanabahu waclamu xaquhunna haweenkaad qabtaan xaqooda calaykum idinka ragga waxdhaba korkiina ahaaday an tuxsinu inaad wanaag fashaan wey ilayhina naagahaad qabtaan aada u wanaag fashaan likiswatihina ararbixintooda aada gudaheeda ugu wanaag fashaan wa tacaamihina cuntasiintooda gudaheedana aada ugu wanaag fashaan laba almutalaqatu naag la furay u waajibta talaaqan furitaan baa-inan go-an in calaa mutaliqihaa ninka furay korkiisay ku waajibta ayaama ciddatiha ciddadeeda maalmaheeda goorma in kaana xaamilan hadday uur leedahay waa hadday uur leedahay laakiin hadday baa-ina uur lahayn albaa-inatu laa nafaqata lahaa walaa suknaan lahaa wahadaa huwa saxiix kolka naag la furay hase yeeshee uur leh iyadana nafaqay leedahay qur-aanka kariimka ayaa arrintaa xusay kolka hadday uur leedahay nafaqatulxamli baa la yihaa wailaa baa-ini wey dalqadii saddexaad baa la furay ficiya lagu male nafaqatulxamli bay leedahay dhankan waa la uureeyey kolkaa qof uur leh ma adeegan karto iskuma filan naafa kalow ninka uureeyay ku leedahay talaaqan furitaan baa-inan go-an yaa nafaqa layayna ku leedahay calaa mutaliqiha ninka furay korkiisay ku leedahay ayaama ciddatiha ciddadeeda maalmaheedii bay ku leedahay in kaanad hadday tahay xaamilan uray hadday tahay daliilkii waa liqowlihi eebbaweyne hadalkii taalaa korahaye uu yihi wain kunna hadday naagihii ahaadaan uulaati xamlin urkuwow saaxiiba hadday ahaadaan ama ha kugu meersanaata ama kaa furnaato kol hadday uur leedahay fa anfiquu masruufa calayhina korkooda intee la masruufa xataa yadacna ilaa ay ka dejiyaan xamlahunna caloosha waxay ku sidaan ilaa ilmahay caloosha ku sidaan ka dhalaan baa la masruufaya marka naag la furay aan rag-iya lagu lahay asi uur leh iyadana masruuf bay leedahay ninka furay ay uurka u leedahay ayayna ku leedahay wain kunna lahu daliila hadday naagihi noqdaan munaati xamlin uurku wow saaxiiba faanfiquu masruufa calayhina korkooda xataa yadacna ilaa ay ka dhalaan xamlahuna uurkooda saddex haddaynu naagihii ka baxnay alabawaa labadii waalid ayaa masruuf leh yay ku leeyihiin calaa waladihima waxay dhaleen korkiisay ku leeyihiin alabawaa labadii waalid aabbiyo baa masruuf leh calaa waladihima labadooda kay dhaleen korkii ayay ku leeyihiin daliilkiina waxaa weeye liqowli eebba weyne hadalkii tacaala koraay wabilwaalidayn labadii wax dhashay wuxuu eebba idiin faarayaa ixsaanan samafalin kolkaas samafalkii ayaa masruufku ku jira kolkaa labada ku dhashay waa inaad u ixsaan fashid ixsaan waalid loo sameeyo xaqa eebba ku xiga qur-aanka markii rabbi xaqiisa u ka hadlaba labada waalid buu ku xiriiriya ka qowlihi tacaala wacbudu allaha walaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaanan waka qowlihi tacaala waqadaa rabuka anlaa tacbuduu ilaa iyaahu wabilwaalidayni ixsaanan waka qowlihi tacaala qul tacaalow atlu maa xarama rabukum calaykum anlaa tushrikuu bihi shay-an wabilwaalidayni ixsaanan waka qowlihi tacaalaa an ishkur li waliwaalideyka idan markii eebbaweyne laga gudbo wax makhluuqa oo labada waalid ka xaqweynaan karaa ma jiro ixsaankii marka wabilwaalideyni ixsaanan la yiri ayaa afar u waaweyn tahay birruhuma loo samafalo waxtiraamuhuma madaxa lagu qaado waitaacatuhuma warkooda la yeelo fii kayri macsiyati illaah warkoodoo la yeelo iyagoo la ictiraamo samafal loo samafalo wa kafu ladaa canhuma dhibaad leedahay af iyo addimo walaa indha kulkulun iyo cod la taagtaago inaan waalidka la aadinin idan waalidka masruuf buu leeyahay waladkii buuna ku leeyahay wabilwaalideyni xisaaban baa udali ba faa-idan waabadan marka waalid laga hadlaayo lagama taga ba-da ba-da luga alcarabiya ilsaaq waxa wax lagu dhajiyey bay ku tusinaysa macnaha laga faa-iideysanayo ba-da waxawy wiilka labada waalid ay kugu leeyihiin inaad bilxantaad qabto iyo ilmaha aada dhashay iyo shaqaalaha ku adeegaya aad tiraahda ka cariyaaladan ama shilimada ama cuntada ama aalada waalidka ugeeya lagaama yeela ba-daa waxa waay afkooda ku qabo cunto markaad siinaysid afkooda ku qabo adiga ila wadeejiyey haddaad lacag siinaysina jeebka adiga dar haddaad siinaysidna u xirxir xataa korkaa ka saarin u xirxir bilwaalidayn saas waa ilsaaq waxaa weeye sidii lagu yeeli jiray nasaf haddaad cidi ku leedahay waad garataa sidii lagu yeeli jiray in alool lagugu waday oo dhabar lagugu waday oo xaarkaada iyo kaayidaada aan lagu nici jirin korkoodaad ku xaari jirtay maradaa lagaa bedeli jir marka adna adhow inaad rintaad maytiin xirato aada u udan waayeelkaa walbal hooye kaca ka wardoon ilaa adiga hooye ma agtagi kartiyo geed baa ku ceeb eh, dhugii waxbaa kuugu jira qoorkii waxbaa kuugu jira garbihii waxbaa kuugu jira saasaad ku dhalatay miyaa aadaalaada kolka waan tasxigelin sheekha waxaan ku diidanahay inuu ka bilaabaan rabiyadaada mu-alifka aan la dagaalamsanahay raqmi saddexuu ka dhigay muu ka dhigo kafara allaahu lahu wayaana markuu qof qof xaq kula tirina sidii qur-aankaba waalidka rabbi loogu xujiyey markuu laba qofo wax iskula tilmaama muu ka bilaaba abiyo hooyada kolkaa naag la furay gadaal muu mariyo waxaa laga yaaba waalidka daa'iman waa abadel masruufkuguma lehe waxaa laga yaabaa inuuba kaa laban yahay aqlabu lawqaat waktiga siduu u badan yahay isagaaba kaa laban laakiin kolkuu ku baahan yahay si gaara markuu qur-aanka u sheegay labada waalid imaa yabluqana cindaka alkibara axaduhumaa aw kilaahumaa falaa taqul lahumaa walaa tanharhumaa waqul lahumaa qowlan kariima waqfid lahumaa janaaxa dul min araxmati waxaad qaban kartaa markaad qabatid xaqoodii ma adan gudanina waqul rabbi irxamhumaa ilaah ku wareeji oo waxaad tidhahdaa labadan soomaa ilaahwse igu naxariista ka darna ugu naxariis waqul rabbi irxamhumaa kolkaa waxaad qaban karta aada qabatid ka gadaal waay waqul waxaad tidhaahdaa rabbi irxamhumaa ilaahu labadan igu naxariso kamaa rabbayaani sagiiran waxba anoon ahayn ukulaashaa ku oyle quraanjadaa ku leefleefile adigoo saasa ah, kuwii ku soo naxariisay soomaa waqul rabbi irxamuuma kamaa rabbayaani sagiira marka saasuu u yeelay wa ilaa iyagaa mudnaa qodobka kowi laga dhig ilaa nafaqadu lix golaa yeelata lix golayna ku yeeshaan kow labada waalid baa yeelata wixii dhalayna ku yeesha saddex buu sheikuu ka dhigay alabawaani labadii wax dhalay calaa waladihima ilmahooda korkii bay ku leeyihiin daliilkii waa liqowlihi tacaalaa wabilwaalideyni xisaanan xaggii sunnadana waliqowli rasuul suubana hadalkiisibaa u daliila sala allahu naxariis allaha badiya caleyhi rasuulka korkii wasalama nabadgelya allaha ku badiya lamaa goortii su-ila rasuulka la weydiiyey saxaabi baa yihi bixusni soclati yaa rasuulallah bani aadamka waa tiro badan yahay inaan si fiican ula dhaqmo qofka ugu xaq weyn waa kuma markaa rasuulka umuka wili hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga hooyada yaa ku xiga aabbaha markii afraad saddex goor iyadaa lagu naqay marka tikraarka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku naqnaqay hooyada waxaynu ka faa dadaalkaaga afar qaybood baa laga dhigaya dadaalkaaga afar qaybood baa laga dhigaya saddexoonyadaani mid buu bahlay dadaalkaaga saddex qaybood baa laga dhigaya qaybta koobaad hooyaale qaybta labaad hooyaale qaybta saddexaad hooyaale qaybta afraad buu aabalay waadna garan kartaa sababka markii qur-aanku uu hooyada xamalatu ummuhu wahnan calaa wahnin wafisaaluhu fii caamayni an iskurni waliwaalidayka ilamsi dhibka hooye kula martay aba kulama marin aba miyuu ku uraysa abreshin ba lagu sameeyey markii aada dhalanaysay aabihii bismaa la jexjeexay haddana isaga maa gacanta kugu haay nudfadii aada ka abuurantay qayb ha ku yeesha xanaaniya ubuwiya ricaayiya tarbiya tacliim wuxuu doonaa kula mare ma waxaa hooye kula martay marka shareecada cadligeeda iyo mawduucinimadeeda fiiri ummuka uma ummuka uma ummuka uma abaaka bi jannadii loo halgamaayo baa la yihi aljannatu taxta aqdaami lummahaat qowlkii rasuulka janno ma rabtaa habarta cagaheeda ka hoos ka day macagaadu lalaabto maho waa aljannatu taxta aqdaami ilummahaat meeshaasa janno lagu sheegay liqowli rasuuli sala allahu calayhi wasalama lamaa goorta su-ila la weydiiyey can axaqi innaas dadkufka ugu xaqnimo badan bixusni suxba saaxiibnimo wanaaggeed faqaala rasuulka wuxuu yihi ummuka hooyada oo waxaad si fiican ula dhaqanto ugu qiimi badan halaathan saddex goor buu ku celiyey nabiga saddex goor markuu hooyadii ku celiyey yuu yihi humma abuuka aabbaha baa ku xiga xadiidka muttafaqu calayhi wey afar nafaqa waxaa le alawlaadu siqaar caruurta yaryaree weli qaangaarin baale oyay ku nafaqa leeyihiin calaa waalidihim odaga dhalay korkiisa hooyada maaha calaa waalidihim odaga dhalay korkiisa ayaa ilmaha yarar ku leeyihiin daliilkii waa liqowli eebba weyne hadalkii tacaalaa korahay warsuquuhum cunto siiya fii afil amwaal hadday maa leeyihiin cuntaha laga siiyo waksuuhum arag bixiya ka gadaal waquuluu lahu ilmaha agoonteed haysaa madaxow salaaca qowlan macruufan oo la xaqiriyayeen mooyi waladaa wax lagu ilaalinaya warsuquuhum cunto siiya fiiha fi lamwaal waksuuhum arbac ka siiya waquulu lahum waxaad u tiraahdaa qowlan hadal macruufan wanaagsan waqowli nabiga hadalkiisiina waa uu daliil sala allahu calayhi wasalama uu yihi wayaquulu lwalad ilmaha wuxuu ku yihi adoogii adcimni aabbo waxaan cunaysi ilaa man tadacuni oy aggiga tegaysaa ilmihii baa saa yiri qoy wuxuu yidhahdaa adcimni aabba cuntaysi ilaa man tadacuni qofkaad iiga tegay waa kuma shan alkhaadimu adeegihii ama addoonkii baa biil leh addoonka nafaquu leeyahay yuu ku leeyahay calaa sayidihi kale korkiisuu ku leeyahay daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi lilmamluuki axadka laleeyahay wuxuu leeyahay tacaamuhu cuntaduu cuni lahaa wa kiswatuhu darkuu xidan lahaa baa mamluuk leeyahay dad iyo dunya soo wada galaya kolka wixii aada leedahay nabaquu kuu sidaad baabuurkaaga baasiinka ugu shubayso iyo batroolka wax xun uga bedelayso ayaa waxaa noolna biilkuugu leeyihiin dad iyo dunyada wixii aada leedahay alkhaadimu adeegihii baa nafaqa leh calaa sayidihi sayidkiisa korkiibuu ku leeyahay daliilku waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi nabiga lilmamluuki kan la leeyahay wuxuu leeyahay tacaamuhu cuntadiisa wa kiswatuhu aradbeelkiisa calaa sayidihi buu ku leeyahay bilmacruufin wanaag oo isna inuu wax kalifaa maaha walaa yukalaf mamluugii lalahaa lagumama shaqeeyo min alcamali hawl ma wax uusan laa yutiiqu awoodin waa bani aadam adoo kalaa marka haddiiba adaala lagu yiri inaad moodo beri oo kale ma ah bashar wey kolkaa wuxuusan qaban karinaa ku kalifin haddaad hawl u dirtoo tira kac beerta soo falna adigana yaambada gees ka qabso tashjiican lahu waxkaf hawshii la qabo hawshii la qabo walaa yukallafu laguma mashaqeeyo kiila laha min alcamali shaqo maa wax uusan hawl uusan laa yudliqu awooduu lix waxaa masruuf leh albahaa-in xoolaha naflaha ayaa leh waxayna ku leeyihiin alaa maalikiya maaliki ilbahaa-in xoolaha qof kale korkiisa ay ku leeyihiin albahaa-imu xoolihii calaa mid kale korkiisa ay ku daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu naxariis allaha badiye caleyhi nabiga korkii wasalama nabadgelya allah ku badiye dakhalat innaara naar waxaa gashay imra'atun qof haweena cadaab bay gashay fii hiratin sawiifan bisababi hira mukulaan ama yaro yaa yuur sababteed ay naagtan u naar gashay say ugu naar gashay xabasadahaa waxisi naagta ukulaashiisii naftuu keento agteeda ka laablaabatay xanaaqday kolkaasay geed ku qabatay markay geed ku qabatay u dhaaftay gaajay geedkii ugu dhimatay marka inay dayso cayayaankeediiyo waxeeda rabsatay dooligeedaas iyo waxaasay guran lahay ama hadday xirtay baab iyo biyaysiin lahay geeddan waa nafle naagtiioo la cadaabay oo marka naarta gudaheeda tiir biroo naar a lagu xidhay oo mukulaashoo naf inta la geliyey xagxaganayso kolba tubahaan u koraysa laylat alisraa walmicraaj ayaa nabigu calayhi salaatu wasalaam waxyaalihii mashaahidu arkay ku jirtay markaas yaa akhi yaa jibriil oo maxay tahay naagtan ku xiran maaga iyo mukulaashan ruugaysana awalay gaajo adduunka ugu disuy marka waa cadaabu dunya daliilkeedi waa kan albahaa'imu xoolihii iyo masruuf laho calaa maalikiha maaliki ilbahaa'imu xoolaha nin kale korkiisa ay ku leeyihiin daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama dakhalat innaara naar waxaa gashay imraatun qof haweena fii hiratin ukulaan sababteed ay xabasadhaa geed ku xirtay xataa maatad ilaa mukulaashii dhimato juu-an ay gaajo u dhimatay falaahiya naagti adcamadhaa nukulaashi ma quudinin walaa arsaladhaa xariga kama daynin taakulu ha cunta mukulaashe min khasaashi ilardi dhulka cayayaankiisa waxaa yeela boodboodaye yay ka noolaan lahay kolkaa nolosheedii iyo tiina uma ayn ogolaani waxnama sinin haddaan ogaanay lixda qolay nafaqada uwaajibto inay u waajibto nafaqada qadarkeedii inaan ogaanaan u baahana saddex miqdaaru nafaqa bil qadarkiis intee waa alwaajibati waajibtay nafaqada inay waajibtay murankama taagna laakiin qadarkeedu muxuu dhan yahay taasaa fuqahada ka hadle miqdaaru nafaqa nafaqa qadarkeed alwaajibati waajibtay kownu nafaqati nafaqadii inay tahay maa wax yalzam laga heli karo laasimtana lixifdi ilxayaa nolosha celinteeda qofkan wuxuu u dhimana nafaqa hadaad maqashid qofkaan la nafaqayna waxduu waayo u dhimana kolkaa qofkaan naftiisii iyo caafimaadkiisii iyo badankiisii in la ilaaliyo taasi waa laysku raacay kownu nafaqa nafaqada inay tahay maa wax uu yalsamu waajibayo bixifdi ilxayaa noloshii ilaalinteeda min tacaamin cuntaa tacaamkaasoo saalixiin wanaagsan lama raba acaams baan ficlin oo lagu dhamaana lagu sii jirana acaam fiican baa la doonaya wa sharaabin dayib biyo fiicanoo lacab baa la doonaya wa libaasin dhar yaqii ka reeba qofka alxara kulaylka dadkuu dilaya dhiigu muudsanaya walbarda qabooga waa lamid iyo wa suknaa guri deegaan liraaxa oo qofkii ku raaxayso iyo walistiqraari sugnaan saas inay tahay nafaqadu laa khilaafa fiihi bayna alculamaa aqoon-yahanada islaamka yaqaan taa iskuma diidin way isku raaceen wainama alkhilaafu muran wuxuu ka jira fi lkasrati nafaqada badnaanteeda iyo waalqilati yaraanteediyo waaljawdati wanaageediyo waaradaa'ati xumaanteeda tanaa lay rabaa in laga wada hadlo amaa nafaqadu inay tahay wixii qofkaa naftiisii celinaya taa muranka ma jiro wainama alkhilaafu maandhaaf wuxuu ku jira fi lkasrati badnaanta intee nafaqadii laga dhigaya waalqilati yaraanta waaljawdati wanaagga waradaahati xumaanta lianna haada midkaan dambe sheegnay yakuunu wuxuu ahaadaa bixasabi yasaari ilmunfiqi ka wax bixinaya hodannimadiisa fiirinteed iyo wa isaarihi saboolnimadiisa midkaa nafaqada lagu leeyahay ee aabbaha ama sayida eenahay ama welaga ee waalidkii uu ku lahaa waxma haysa mase waa fare madowyi xaggaasaa la eegayaa lianna haada kan dambe laysku khilaafay yakuunu wuxuu ahaadaa bixasabi yasaari lmunfiqi ka wax bixinaya hudannimadiisa fiirinteed wa icsaarihi saboolnimadii iyo waxaalilmunfaqi calayhi ka wax la siinayo balka waran oo qof iska reer baadiye waxyar ku qancaya mase waa qof reer magaala oo qadiya quraac buu doonayo midna arkabana burinba sugunta teersuu raba subaxdiinu saddex goor laaca qadadiina saddex goor laaca fiidkiina saddex goor laaca miyuu raba mase waa qof reer baadiye ah oo haddii laba riyoodoo irmaana la siiyo iska noolaan karo xabkaysanayo caleemihiisa shiilanayo ushaa ka dhigayo taana firay waxaa lilmunfaqi calayhi korkiisa kala nafaqayna xaalkiisaa la fiirina xadaaratan reer magaalnimo wabadaawatan reer baadiyanimo welidaas sidaa daraaddeed ayaa kaana laa'iqu waxaa cunantay an yutraka in looga tago hada alamra nafaqadii intii laga dhigi lahaa liqudaati lmuslimiin dadka muslimiina garsoorayaalkooda ayaa loo dhaafay wawqaadu waysbedelaysa mar abaar baa lagu jira cuntadiibaa qaali aan la goyn karin man aaran baa lagu jira cuntadiibaa fudud kolkaa iyaga duruuftaa la socdeen kolkaa labada qof qaaliyaalka unbay tagayaan markay biilkii in loo kala qadaro doonayaan welidaasaa darteedba kaana laa-iqu arrinka qalmaa wuxuu noqday an yutraka haada alamra amarkan in laga tago biqudaati lmuslimiin an yutrak hada alamru in looga tago liqudaati lmuslimiin muslimiinta qaaliyaalkooda fahum qaaliyaasha aladiina raga yufriduuna qadaraya wayuqadiruuna iyagaa jaangoynaya bixasabi axwaali muslimiin muslimiinta xaalyaalkooda ay fiirinayaan almukhtalifati kala duwan iyo wa duruufihim noloshay ku nool yihiin iyo waxadaatihim dhaqanada kala duwan afar mataa tasqudu nafaqa mar bay nafaqadii dhacaysaa waase goorma mataa goorma ayaa tasqutu nafaqa nafaqadii dhacda tasqutu nafaqatu nafaqadii waxay dhacdaa fi laxwaali xaalyaal alaatiyati iman doona arrimahan soo socda haddii ay yimaadaan nafaqadii waa dhacaysaa kow waxay dhacaysaa tasqutu nafaqadii waa dhacda ala zawja naa korkeed la nafaqaynayay idaa naashiisad hadday fallaagowdo naagtii asaduba daaca lagula ninkeeda inay maqasho ay ka dambayso si haddii laga waayo nafaqadeedii waa dhacday tasqutu nafaqa dhacda cala azawja naag korkeed la nafaqeeyo waxay dhici idaa nashashad hadday caasi garowdo aw lam tumkin haddayan u dhiibin azawja ninka qaba min adukhuuli gelid bihaa cadaadin hadday bilowdo oy ninkii isu diideen diilkeedii waa dhacaya aw lam tumakin haddayan makanin dhiibin asawja ninka min adukhuuli gelitaan iyo iyada loo galo sababtuna idin nafaqatu biilka naagta la biilayo fii muqaabili istimtaac ku raaxaysi buu ku aadan yahay biha lagu raaxaysto hadday iyadaba raaxad iyo garsuradkii diido kolkaa biilkii iyadana mudan mayso walamaa goortii tacadara daalika istimtaacii uu cudurtoomay oy iyada diidaybaa saqadat innafaqa biilkiina dhacay laba cala almutallaqa naag la furay korkeed bay nafaqadii ka dhacda talaaqan rajciyan la furay naagtii waa la nafaqaynayay rajci bay ahay kahormay dhici nafaqadu idan qadad ciddatuha ciddadeedii hadday goodo id binqidaai ciddatiha iddadeeda gu'itaankeeday baanad ka go'day minhu ninkii wax damba siin maayo saddex cala almutallaqa naag la furay korkeed baa biilkii ka dhaca alxaamile uurka lahayd idaa wadacad xamlaha hadday ilmihii dhasho kolkaa ilmahay dhasho laba unbay noqon iyada inay nuujiso ilmihii fain arbacna lakum fa aatuuuna waxbaa la siinaa dhaqaynay waxbaa la siinay laakiin markaasi waa joornaata ujratuulcamal wey ilmihii bay ku nuujisaa joornaataad siinaysaa nafaqa iyada ha ka dhigata laakiin kuma magacaawna haddayse iyadii aya nuujinin ilmihii way dhashay ilmihii markaa meel kale aad ku toosisay waxba male cala almutalaqa naag la furay korkeed bay ka dhacdaa nafaqadii alxaamilu uurka lahayd idaa wadacat xamlaha hadday uurkii dejiso hayraha iyo shamaayadii idaa ardacad hadday nuujiso waladaha ilmaheedii wajabat laha nafaqadii baa u waajibta wajabad lahaa waxaa u waajibta ujratu rada nuujin ujradeed liqowlihi tacaalaa baana u daliila fain ardacna mudalaqaadkii hadday nuujiyaan ilmihii nafaqadii ka dhacda idaa starana iyaa hadday labadoodii kaa maarmaan aw iftaqara waladuhumaa kamaba maarmaan isagii baaba fara madow mooryaan noqday sabool aan waxba haysan aw iftaqara waladuhumaa baxaytu sibuu noqday lam yakun lahu kusan uma ahaanin fadlun dheeraad can quuti yowmihi laba riyaal buu maanta soo helay labadii asagaa cadhuufta ku macaanaystay waxba waalidkii looma kol hadduu wax waayey id laa yukalifullah eebba weynama ma shaqeeya nafsan nafna eebba uma xilsaaro ilaa maa wixii maahe u ataha eebba nafta siiye alalawlaadi ilmihii yaraa ee la masruufayeyna masruufkoodii waa dhacaya goorma ilmuhu labay u qaybsamaan waa dhadig iyo laba waxa laf nafaqadooda kaa dhici maysa ilaa laga guursado oo gabaryahay waad qaan gaartay dhaaf wax lagu hadla ma ay kuu dhaaf awrkeedi allaha soo qoji awrkeedii allaha soo qooqiyo in allaha u keeno kaa tegi maysalaan amaa ka wiila hadduu qaan gaaro caafimaadna qabo indha male dhaga male toban iyo shan u gaaray ammaanisi waa dhihi karta laba nin baan nahay ammaanisi haddaad iska haysoo iska biishana waa samafal iyo qaraabo xiriirin qaraabo xiriirintu waa fiican tahay marka calal awlaadi ilmo korkood nafaqadii la nafaqaynayey waa dhacdaa idaa balaqa dakaru kalab hadduu biyaduuliyo mid kalab hadduu qaangaaroo biyaduuliyo wiilkiisii waa dhacay aw tasawajat ilbintu gabadh hadday guursato wey ogow gabadhaan guursan kaa dhici maysa gabar yahay labaatan jiraad tahay oogaad leedahay maya dhan ay ku dhaafimaan aw tasawajat ilbintu hadday guursato wey wayustathnaa min daalika waxaa laga istinoodaa oo wiilkii nafaqadiisa ayaan kaa dhacayn boos hadduu yahay qaangaarkiisa lfatara toban iyo shan waa gaaray laakiin indha ma qabo dhaga ma qabo gacmiiyo luga ma qabo boos weeye burbursan kaasna waa ku jooga raada kaasna waa ku jooga meel uma jeed wayustadnaa waxaa laga reebay min daalika wiilashii la yihi nafaqadoodii waa dhacdaa maa idaa balaqa dakaru wiilkii hadduu gaangaaro musminan isagoo boosa aw majnuunan isagoo diyaha walaho waalanba seed yeelaysa fa ina nafaqata alwaalidi aabbaha biilidiisii calayhi cala alwaladi uu yaraan ku masruufaayay atastamiru lahu u daa'imaysa xataa fii kibarihi kol hadduu waalan yahay caafimaad ma jiro boos hadduu yahay aan xibnihiisu isgaarsiisnayn kaan waa masruufaysaa tambiihaani laba arrimood oo muhiima oo laynagu baraarujiyeyna waa kuwa kan tambiihaani yajibu waxaa waajiba cala almuslim qofka muslima korkiisa wiilkii ma ahe an yasila raximahu inuu qaraabadiisii xariiriyo wahum qaraabatuhu waa qaraabadiisii min jihati abiihi xagga aabbihiis uga qaraabo oo abkowgii aabba dhalay iyo adeerkii aabba la dhashay wa ummii xagga hooyadii abkowgii iyo abtigii iyo labada dhanba qaraabadii ee faman ruux ixtaaja baahday oo qaraabadaadii ka mida xag oday xag habarkaaga qaraabahay ilaa tacamin cunto qof u baahday aw kiswatin arad beel u baahday aw sakanin deegaan u baahday adcamahu adigiina waa karta cuntadiiyuu siinaya aw kasaahu arbixii buu siinaya aw askanahu guri buu dejinaya iyadana shardi bay leedahay in kaana hadduu yahay ladayhi qofkan waxbaa uu bixinaya aan leenahay agtiisa fadlun dheeraad min maalihi xoolihiisa haddii qaraabadii baan tahay kori hoos bana joogaan see la yeela say kuugu kala dhow yihiin walyabtada yabtadi ha bilaabo bilaqrabi kan ugu dhowaan badan ka gadal xadiidku kana u daliila liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi yadul mucdi kan wax bixinaya gacantiisa alculyaa koraysa waa bida ku bilow biman ruuxan tacuulu masruubtin umuka hooyadaa ku bilow wa abaaka adoogii ku xiji wa ukhtaka walaashaa ku xiji wa akhaaka walaalkaaga ninkaa uma adnaaka ka kugu badan fa ka kugu dhowaan badan tambiiha labaad in imtanaca hadduu diido nin baa xoolale xoolihii buu gaajiye oolu diray war waa ku sidee shaqo kuma liidin xoolaa igii wey see la yeelayo abaalkiisaa fur loogu shubo intaan la xiro la xukumo anaafkiina la gowraca hilbihiisana la gada shilimihiina loo dhiga haddii kale suuqa intii la geeyo anaafkii allaa yubaari waa lasoo gadayaa neefki dhaqaalaysa kastiina isaga gacantaa qaswaxan loogu shubayo in imtanaca hadduu diido maalikul-xayawaan xoolaha ninkii lahaa ayaa wuxuu diiday min idcaami bahaa-imihi xoolihiisii inuu cawsu dhigo oo uu daajiyo bicad waa la gadaa caleyhi korkiisa awdabaxadu bicad waa la biraynaa maxaa jira lianlaa tucadab yan xoolihii la cadaabin biljuuci gaajo xoolihii oo gaajo loo dilo muxaramun sharciga kuma banaana daliilkiina waaba kan liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi dakhalat innaara imra-atu naagaa gashoo fii hiratin mukulaan calaashaankeedii u gashay ay xabadsataa xirtay xataa maatad ilaa ay ka dhimatay mukulaashii juucan baahi ay u dhimatay falaa hiya naagtii ma ayaan noqon camadaha mid mukulaashii cunta u dhigta walaa naagtii ma noqonin arsaladha mid sii daysa taakul ha cunto min khashaashi lardi dhulka cayaankiisa halkaas waxaa ku dhammaaday maadadii sideedaad waxaa bilaabatay maadadii sagaalaad waxay ku saabsan tahay xabaane wax la yihaah xanaanadhana annaga ilmihii yaraa gacanku hayntoodii yaale haddiise qaraabadu badan tahay see loo kala mudan yahay aada u dhegeyso waxaan meel walba yaalin mar walbana waa kusoo maraayiin markii la yaabana culimada loo kolka bal waxaan intaad dhuxuloo rugtid maskaxdiiyo maanka kitaabkan guryaha la dhigto waa kitaab shaamila shareecadii dhammaystiriyo haddaad caqiida u baahato amaad usluub iyo akhlaaq u baahato amaad aadaab iyo anshax u baahato amaad u baahato cibaadaad amaad u baahato mucaamalaad sanad iyo kooban oo yaraa laga helaa marka kitaabkan hala kaysado guryaha hala geeyo magaciisuu ku run yahay minhaaju lmuslim qof muslima wadaduu noloshiisa diin ahaan u qaadi lahay kitaabkaanay kugu tala haddana axkaam kallafsan wayajibu wayaxrumu wayundabu wayusanu wayukrahu keliyata kumada markuu xukunkii fiqiha ku siiyo wuu leeyahay liqowlihi sala allahu calayhi wasalam waa axkaam goosaaran axkaamtii oo hawsheedii wada suugadeedii iyo mooskeedii iyo caranteedii ansalaatadii wadata xukunkiibuu ku siinayaa daliilkiina waa kugu darayo laakiin haddii sidii minhajkeennii oo kale haweyjihu waa tiri maxaa u daliila inteed ka keeni kitaabkiiba kuma yaa minhaajka intaas tiriya baaxad dhan inta qur-aan iyo xadiis ku taal faraxana lagu tirin karaa hadduu bilaabana waanzalnaa min asamaai maan dahuura waa ka helaysa intee kaloo xadiis iyo qur-aan ku imaana marka waa axkaam keligeeda saan oo kalea la rabaa labadii laysku kodbo fiqhigiina lagu siiyo daliilkii laga soo qaatayna lagu dhiibo kolkaas maxaad sheegi kolkii fiqigiina lagu sheegay daliilkiina lagugu daray laysa kaasaxlaana ilmihii yar waa dhalanayey adoogii habartii waa isfurayeen ilmihiiyaa loogu talina anaa qaadanaya ma qaadanaya imaan mar habarta ardaala anugay dhashay ka tegay xoolaa dhaamataan xoolaha ilmooda kama tagaan waa leeleefaan see uga teg marna odagiiya ardaala habartii haddaan waa ilmaygaan dhasuule inteedgeyni ha lagula dhalino iyadaa dhasho qasban ana ilmaheeda u dhaaf kuna biil kamana qaadi kartin waa taas diinta islaamka allaahumma cilo ini naagtii loo helo dhaawacda akhlaaqdeeda day xumaato suuqaysa layeela cudur haddii eebba samad loo keeno barsi jidaan ku dhacasee layeela hadday waalatoy labada caal dhigatana see layeela xaggay aroostasay la yeeli arooskaan fiirinayna ma waxay guursatay wiilka adeerkii ilmahay hayso reerkii kama bixin naagta ninka furi walaalkiisay guursatay qaraabadiiay guursatay ay qaraabadii guursataa loo dhaafo ilaa kan qaraabada aroosaan la dhixi doona anuga dhaaf laakiin hadday tillaabsato reer islaameed ka beegsatay waa laga qaadaa ilmaha iyadana laab laba umale ninkaanay rabtaa inay wanaag tusto iyo muqaabalo fiican cinda kuli cusbure isku jiiday ninkaanay la tuman canugiyaa u jooga marka korkiisaa lagu qabaysana waa laga qaadaa markaas garabkaaga lahagala lale idan xamaanada mas'ala muhima nolol maameelta ku jirta aqal walba taalowa culamadii ummaddana waa idinka dhegeysa almaadatu taasica maadada sagaalaad waxay ku saabsan tahay filxadaana xadni meeshaana la yihaah dadka qaar nabasuu yidhahdaan qaarna gollanka qaarna dusha waa meeshay bilcaanta ilmaha ku qabtaan iyadiyaa lagu magacaabay ilmaha markuu yaryahay gacan lagu haayo gogol la saari iyo xafaayad lala tago uma baahne inta lagu qabto rabo xadaanow awalan tacriif waa alxadaanatu xadaano waxaa la yihaah hiyo xadaana waxaa weye iwaa u sagiir kii dhasha yaraa dumidiisa wa kafaalatihi xilqaadidiisa intaa la xilqaadaa ilaa sini lbuluuq qaangaad emrigiis intii lee gaado ilaa uu ka biyo duuliyo intaasaan lahayna waataas xadaano alxadaanatu iyo xadaana waxaa la yidhaha iyo waa u sakiir kii yaraa ee hadda dhashay ee canug ahaa dumidiisa wa kafaalatii xilkiisii la qaado ilaa sini lbuluuq qaangaar sanadii intuu ka gaaro laba alxadaanatu qaadida ilmahan la qaadaa waajibaatun waajib weyn lisikaari dadka yaryaree dhashay ayayna u waajibtay waxayna ugu waajibtay lilmuxaafada liajli lmuxaafada ilaalin daraaddeed calaa abdaanihim jirkooda la ilaaliyo usin iyo dhagaha beelin isagaa markuu yidhi oo dhaqdhaqaaq uu bilaabo isuu farda gashana wejigiisuu ciddi fiiqan ku tariiqa marka isaga naftii la kala celiyo lilmuxaafada ilaalin darteed calaa abdaanihim korkooda la ilaaliyo wa cuquulihim garaadkoodii la ilaaliyo wa adyaanihim diintoodii la ilaaliyo islaamka lagu tarbiyeeyo saddex calaa man tajibu xadaanada qofkay korkiisa ku waajibtay jawaab tajibu waxaa waajibta xadaanatu sigaar ilmaha yaryar dhaqaalayntooda cala alaboweyn labada waalid korkooda ay ku waajibtaa fain fuqidaa nafsib daraa dhacday adooggiina waa dhintay habartiina waa dhimay intuu uurka ku jirayba waa badan tahay maanta xabadaan baadi dadka dhamaysay ilmihii yaroo hada dhashay adoogii waa dhintay intuu uurka ku jiray islaantiina waa umul raacday keligiisaa soo haray fain fuqidaa labadii dhashay haddii la waayo waala inta adduunka ku nool qofka ugu dhowaan badan ay korkiisa noqotay fal aqrab ka u dhowaan badan min dawi qaraabaatihim xigtadooda ka mida wa inin cadamat ilqaraaba wax qaraababa ah haddii la waayana anugaan wax sheegta oo ku abtira lama hayo fa ala alxukuuma dowlada markaad dhisanaa laga rabaa inay ilmihii la buday meel ayib intaas sheekha hadduu ku dhaafo waxaan dhihi lahay soomaaliya maxaa loogu talagalay qaraaba haddii la waayo dawlo la waayana dawla ma jirta ma jirto anugidhashay xabad baadaa la tagtay see la yeela aw jamaacati almuslimiin muslimo jooga meesha miya muslima ee canugaas ogaada uu waajib ku noqona inay qaadaan nafaqeeyaan meel ku simaan haddii yeeli waayaan oo anu oo meeshaa dayaxad ugu dhinto iyagana waa ina la dhameeyo canugaasaa loo dhameeya saxiib cumar radiallahu anhu nin laba reer dhaxood ku dhintay wuxuu yihi labadii reeraan dhamayna maxaa jira oo iyaga wax kama dhamayna kan wuxuu u dhintay wax yaraa ku fila ma galaas biyaa loo weeye mid caana wixii la cuno waxba laga siiy ma ogolo markaa diinta inuu dadna dacaqurmo suu cunto isugu wado kuwana baahidiisu la yidhaha muslimaan isku nahay waxaas diinta ma ogolo wain cadamad hadday waysanto alqaraabatu xigto facala alxukuuma dowlada korkeeda aw jamaacati lmuslimiin muslimiinta kooxdood afar marka qaraabadii waa dhaqantay waa la wada joogaa ka bilow labadii wax dhashay sida loo kala mudan yahay dhegeyso afar maawla yaa ugu xaq badan bixadaanati tifli ilmaha yaree dhashay wax gacanta ku hayaa ugu wanaagsan idaa xasalad hadday xasisho alfurqatu kala bixid bayna abaway tifli ka yar labadii dhashaa kala baxay bitalaaqin furud bay ku kala baxeen aw amase wafaatin geeri bay ku kala baxeen sidaa hadday noqoto oy labadii dhashay kala baxaan kaana alaxaq axadka xaqa badan waxa wey mutafdiil wey waxaa xaqnimo badan oo lambarwan issoo taagaya bixadaanatihi xadaanati tifli ilmaha yar dhaqaalayntiisa umuhu hooyadii ka u qaadanay adoogoo jooga maa lam tatasawaj waa intayan guursanin daliilku waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama liman naag shakan u sheegatay ilayhi nabiga intiisa cawaladiha ninkii baa la iskhilaafay kolkaasuu furay ilmihiiyuu ka qaatay iyadoo cawanaysay timi yaa rasuulallah iyo canugeyga calooshayda aa u aqalahay naaskayga aa u dhiilahaa wasbaadkii biyaha ka qaadan jiray korkayga yaa ugaadidaha saakana waa laga qaatay anta axaqu bihi halkama jiraan waa lagu siina adaa iskale xukunkaana noo yaaloo dhacay biqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama limanuu naag u yiri shakad sheegatay ilayhi nabiga intisaaca waladiha ilmaheedii in laga qaatay uu nabiga u yiri anti adiga axaqu ku xaqle bihi canuga xiji laakin maa lam tankixi haddaadan guursanin fain lam takun haddaydan hooye jirin kolka sidii loo kala mudan yahay hooye haddaydan jirin lambarkii labaad yaa galayo fa ummul ummi hooye hooyadeed ah, adoogii ka xaqle aabba weyn lama soo gaaro hooyadii waa dhimatay hooyada hooyada hadday nooshahay abootaa qaadanaysa fain lam takun haddayna hooye jirin fa umu lummi hooyo hooyadeed aljadatu abootaa qaadanaysa aboot haddii laahay maxaa la fala lambarkii saddexaad yaa gala habar yaraa geli kolka xabaanadii ilmihii kow hooyaale laba abooto hooyo dhashaale abootadii abbo dhashay weli ma anan soo gaarin saddex habar yaraale alkhaalatu bimansilati alum sana loo kale leeyahy dhaxanku hayntii haddayn aboota jirin faalkhaalatu habar yaraa leh lianna aljadda abootada hooye dhashay liummin hooye uu aboota ah ilmaha tuctabaru umman hooye nafteeda loo arkaa wa ficlan hooye wey waalkhaalatu habaryartana tuctabaru waxaa loo tixgelinaa bimansilati lum hooye jagadeed liqowlihi sala allahu calayhi wasalama hadalkii nabiga u daliila uu yihi alkhaalatu habaryartii bimansilati alum hooye jagadeeday joogta fain lam takun saddex iyaa la waayo kolka hooyadii lama hayo abootana lama hayo habaryarna lama hayo adooga habartiiwa noosha waa tana fain lam takun haddayan ahaanin habaryarna fa umul abi aabbo hooyadiis axadugii qaadanaysa aljadatu abootan wey fain lam takun intaas haddii la waayo shan yaa imaana falukhtu walaal oday habarlaa ma jirta fain lam takun walaalba haddii la waayo faalcamatu eedda aabba la dhalatay taasaa imaanaysa fain lam takun eedda haddii la waayo fa bintulakhi walaal gabartiis fain lam yuujad haddaan la helin min almadkuuraati intaa aynu soo sheegnay xaadinatan qof canugi yaraa qaada intaqalad waa guuri xadaanatu tifli ilmaha silaalintiisii ilaa abihi markaasay adoogiis u guuri uma jadihi abkowgii uma akhiihi walaalkiis uma bnu akhiihi walaalkiis igaarkiisa uma camuh adeerkiis uma alaqrabu yaa u xiga walaqrabu yaa ugu dhowaan badan meecasaba qaraabadii abtira kadib washaqiiqu midka abiyi hooye la wadaaga an yuqadamu la hormarina cala aladii walaal korkii liabin aabba la wadaagay kamaa ana shaqiiqata walaasha adoogis odaya hadal la wadaagta tuqadam waa la hormarinaa calaa alatii walaasha liabin aabba la wadaagtay mataa tasqutu xadaanadii marka waa dhexaysa shan waxaa wey mataa yasqutu xaqu lxadaana xadaanada xaqeedii goormuu dhaca lamaa goortii kaana algaradu muraadka uu noqday min alxadaana ilmaha ilaalintooda looga muraad leeyahay huwa almuxaafadatu dhowrid hadday noqotay calaa xayaati tifli ilmaha noloshiisii la ilaaliyo iyo wa tarbiyatihi barbaarintiisii jismaaniyan xagga jirkiisii la barbaariyo wa caqliyan xagga garaadkiisii la barbaariyo wa ruuxiyan xagga naftiisii la barbaariyo markay muhiimada xadaanada sidaa noqotay ayaa kaana wuxuu ahaaday xaqul xadaana xadaanada xaqeedii yasqutu mid dhaca can kulli man qof kulligiis xaggiisuu ka dhaca an lam yuxaqiq u xaqiijinaynin litifli ilmihii akrada alxadaana xadaanada danihii laga lahaa iyo wa ahdaafiha ulajeedadeeda oo fa yasqutu waxaa dhaca xaqulummi hooyadii lambarwanka aan siinay a ah xaqeedii dhaca idaa tasawajad hadday guursato bikayri qariibin midaan u dhoweeyo nin islaameed min adifli ilmihii almaxduur ee la dhaqaalaynayey daliilkii waa liqowlihi hadalkii nabiga sala allahu calayhi wasalama uu yihi ma lam tankixi haddaadan guursanin zawaajuhaa hooyadii ilmaha guursashadeeda biajnabiyin shisheeye ay guursatay atatacadaru waxaa cudurtoomaysa macahu ninkaasheeyaha maciisa ricaayatu tifli ilmo dhowrido iyo walmuxaafadatu ilaali caleyhi ilmihii la ilaaliyo kamaa yasqudu sidii uu dhacayo xaqulxadaana xadaanadii xaqeedii can ilxaadilaati hooyadii u xalaanaynaysay aw xaqii ka dhacaya fi lxawaali xaaliyaalka ataaliyati soo socdow xaaliyaalka soo socda ayay ka dhacaysaa kow idaa kaanad hadday hooyo noqoto majnuunatan mid waalan aw mactuuhatan mid jirin laba idaa kaanad hadday hooye noqoto mariidatan mid bugto maradan cudur mucdiyan laysku reebto ka judaamin korka kii googoynayo iyo wanaxwii wixii lamida saddex idaa kaanad hadday sakhiiratan noqoto hayra baaliga qofka xadlaanada mutay waa qof yar walaa rasiida qof toosan ma aha waa ka dhacaysa afar idaa kaanad hadday noqoto caajizatan mid tabarbeeshay can siyaanati tifli ilmaha ilaalintiisii iyo walmuxaafadati dhowrid calaa badanihi korkiisiiyo wacaqlihi garaadkiisiiba la dhowro shan idaa kaanad kaafiratan gaal hadday noqotana xadaanadii waa ka dhacday khashyatan waxaa loo cabsanaa calaa diini tifli ilmaha diintiisa iyo wa caqaa'idihi caqiidadiisa lix muddatu lxadaana muddada ilmihii lahayna yamtadu waxaa taagma zamanu ilaalinta ilmaha waqtigeeda ilaa an yabluga algulaamu ilmihii inta uu ka qaangaaro hadduu wiil yahay ha qaangaaro watatazawaju ljaariya hadday gabartay ha arooso oo wayadkul bihaa uu u galo zawjaha ninkeeda la aqalgalow hayra ha yeeshe annahu arrinka wuxuu yahay fii xaali infisaali zawja hadday naagtii ka furanto ka soocanto can zawjiha ninkeedii waistikhlaali lummi hooyadii ay madax banaanaato aw hayrahaa hooyadii kayrkeed bixamaanati lwaladi ilmaha dhaqaalayntiisii saas hadday noqoto takuunu muddatu lxadaana waxay noqotaa binisbati fiirin ila aljaariyati gabar sabc sanawaad faqad oo keliya uma tantaqib waa guuraysa xadaanatuha gabadha ilaalinta soojir hadday gaartay ila alwaalid aabbaha u tagto id huwa aabbaha awlaa biha gabarhtiisa ku caqlay bacda saabica toddoba sano hadday gaartay kadib min saa'iri alxaadiraat naagaha wax dhaqaaleeya dhammaantood abbaa kale kamaa ana algulaama sida wiilkiiba idaa balaga saabica toddoba hadduu gaaro khaykhuyira waa la dooramaadinaya bayna ummihi wa waalidihi adoog iyo habarta fa ayuhuma akhtaar ka labadooda uu doorto ay intaqada xadaanatu u guuri ilayhi isaga wain lam yaktara axadahumaa midkoodba hadduusan dooranin oo jiraan labada idhashay ma kala doorana watashaxaa labadoodina ay murmaan aniga aniga fii daalika ilmaha xadaanadii ay ku doodaan u qurica waa la qori ridaya baynahumaa dhexdooda toddoba nafaqatulwalad ilmaha biilkiisiiyo wa ujratulxaadina qofka wax xanaanaynaysa joornaatadeeda labaduba calal abi aabba korkiisa waa adoogii almaxduuni lahu ilmaha loo xanaanaynayey nafaqata waladihi ilmihiisa biilkiisii iyo wa ujrati alxaadina qofka ilmaha haysa joornaatadoodii labadaba adoogaa laga rabaa isagana la cadaabinmaa bixasabi xaalihi duruuftiisa dhaqaale ahaaneed baa la tixgelinaya lianna alxaadina qofka ilmaha dhaqaalaynaysa kalmurdica tii nuujinaysay lamid tahay walmurdicatuna ta ilmaha nuujisa lahaa ujratu ajru ridaa nuujinta joornaateedii bay leedahay daliilkii waa liqowlihi tacaala warkii eebba uu yihi fain ardacna lakum hadday idiin nuujiya faatuuhuna siiyo ujuurahuna joornaatayaalkoodii ilaa an tatawaca an tatatawaca inay samafasho alxaadinatu ti ilmaha dhaqaalaynaysay maa bikhidmatiha adeegeedii samafashay falaa shaya fii daalika dhibaato taa kuma sugna watuqadaru waa la qadara nafaqatu lwalad ilmaha wixii la lahaa iyo waolyatu lxadira bixasabi yasaari ilmaxduuni lahu adoogga wax loo xanaanaynayo hodannimadiisa fiirinteeda iyo wa isaarihii saboolnimadiisa liqowlihi tacaala baana u daliila liyunfiq ha nafaqeeyo duu saacatin maalqabeen min saacatii maalqabeennimadiisa ee waman qudira qofka la iriiriyo caleyhi korkiisa risquhu cuntada kan lagu cariiriyo falyunfiq ha nafaqeeyo mimaa kii wax ka nafaqeeyo aataahu llaahu uu eebba weyne siiyo laa yukalifu llaahu eebba mama shaqeeyo nafsan naf mama shaqeeyo ilaa maa wixii maahe u ataha eebba nafta siiyo sideed taradudulmaxduur ilmihii lahay noqnoqoshadiisa u bayna abiihi wa ummihi adoog iyo habarta dhexdoodii kolba mid u tagaa maxaa laga yeela idaa balaqa tiflu ilmihii hadduu gaaro sabcan toddoba sano u gaaray wakhuyira waxaa la doorramaadiyey bayna ummihi wa abiihi adoogiisiiyo habartood fain ikhtaara alumma hooyadaan la noolaana hadduu yidhaahdo kaana cindahaa hooyaduu la jooga bileyli habeenkii hoostaha ka galo cinda abiihi adoogiisuu la jooga binnahaari maalintii ha edbiye wain kaana hadduu noqdo ikhtaara mid doortay alaba aabbuu la doortay kaana cindahu aabbuhu la jooga bileyli wanahaar labadaba id wujuuduhu canuga joogidiisa wa binahaari maalintii cinda abiihi adoogiis agtiisa jooga axfadu lahu u ilaalin badan qaaliban sida badan id yaquumu aaba wuxuu isu taagayaa bitarbiyatihi canuga barbaarintiisa wa tacliimihi barbaarintii waxbaridiisa walaa taquumu bihi lummu hooyo howlahaas ma qaban kartee say macaana u leedahay uuma yacgaroora faruuka raaraaca ilma noqon maha qaaliban sida badan kamaa yajibu siduu u waajibay id ikhtaara alaba hadduu canugii aabba doorto allaa yamnac aabba inuusan ka reebin min ummihi hooyadii fii ayi waqtin waqti mumkinin suuragala iftilaatu raxiimi qaraabo xiriirinteed waajibatun waajib wey walcuquuqu caasinimana xaraamun wey sagaal adsafaru bitifli ilmihii safar haddii loo baahdo idaa araada hadduu doono an yusaafira axadulabaweyn labada waalid midkood inuu safro safaran safar yacuudu uu soo laabanayo bacdahu gadaashiisa ila lbaladi beledka kaana alwalad waladkii wuxuu ahaana cinda almuqiimi minhumaa labadan dhashay midka jooga ka safray dhaafaa laleey safar waa cadaab adaanba ka bixi karin ee wa in kaana almuriidu hadduu yahay qofka raba asafara safarka laa yacuud midaan soo laabanayn ila albaled beledka dib ugu soo noqonayn yundar waxaa la fiirinaa fii maslaxati tifli ilmaha dantiisa hal hiya maca man baqiya fi lbaled ma u maslaxa min abin aw ummin aw maca man intaqal ka guuray ilaa beledin aakhara u guuray liyuqiima bihi inuu beledka kale ku nagaado faxaysu meel alla meeshii taxaqaqad ay dhabowdo maslaxatu tifli kaana maca man yuxaqiquhaa maslaxada qofka u suga lahu tifliga id ilmaslaxatu iyo alhadafu iyadaa dana min alxadaana looga dan leeyahay almaqsuudi lishaaric eebiya rasuulu qasdew toban atiflu lmaxduunu ilmaha la ilaalina ammaanatun ammaano wey yajibu waxaa waajiba ala alxaadina qofka ilaalinaysa an taclama inay ogaato ana atifla almaxduun ilmahan ay dhaqaalaynayso inuu ammaanatun yahay talsamuuha waxaa ku waajiba muraacaatuhu ilaalintiisa waalmuxaafadatu calayhi dhowridiisa fain shacurad hadday dareento annahaa qofkii xaadinadii cajizatun inay tabarbeeshay can tarbiyati alkaafiya barbaarintii ku filay canuga waricaayati taama ilaalin dhammaystiran wajaba calayha korkeeda waxaa ku waajiba an tadaaca haadihi alamaana ammaanadii inay dejiso canugii wey fii yadin gacan taqwa tabaru haysa calaa ricaayatiha ilaalinteeda iyo wa siyaanatiha nafti dhowrideeda falaa tanbagii ma haboona an takuuna alujra inay ahaato alatii ujeeda tatalaqaaha ay qaadanaysa min almaxduun min almaxduuni lahu qofka wax loo xadaanayna iyo alghaaya inay dan moodo min xadaanatihi looga dan leeyahay wafatasiru ay daa-imto calaa ibqaa'i tifli ilmaha reebidiisa fii xadaanatiha agteeda lagu reebo min ajli daalika yaan joognasakaaku intaraaddeed wa min huna sidaa daraaddeed wajaba waxaa waajiba calaa waliyi tifli ilmaha odaga dhalay kamaa huwa waajibu lqudaa sida qaalliyaalka looga rabo an yuraacaw inay